kafaalo qaaday makhluuqaadkiisa uu abuuray amba khalqigaba nooc kastoo ay yihiin mid walbana uu ilaahay ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala halka ay rasmi ahaan u deggan tahay iyo halka ay ku dhexdaba amba lagu dhixiyey allah wuxuu yidhi wamaa min daabba ay wamaa daabbatun mintaasaa sila ah wamaa min daaba mid dhaqaaqdaa may ahaanin fil ardi arlada dhexdeeda may ahaanin ilaa se haddii ay jirtaba noole amba wax dhaqaaqaa cala allaahi alla dushiisa ayuunbuu yahay risquhaa daabaddaa risiqeedu risquhaa daabadda amba shaygaa dhaqaaqay noolahaasi risiqiisu wuxuu saaran yahay uun allaah buu saaran yahay ee culimmada qaar calaadan bimacnaa min ka dhigaana way jiraanoo haddii ay jirto daabad dhaqaaqday ilaa cala allaahi ay ilaa min allaahi alle xaggiisa ayuunbuu ka ahaaday oo ka imanaya risquhaa ayada risqeedu wayaclamu waa ogsoon yahay alleh wayaclamu waa ogsoon yahay mustaqarahaa halka ay degan tahay baa alla ogsoon yahay waa mawdicu qaraarihaa aw istiqraarihaa wayaclamu alla waa ogsoon yahay mustaqarahaa halka ay degan tahay ee nagaadigeedu uu yahay buu alla ogsoon yahay waa halkay u hoyeeto wa mustawdacahaa halka lagu dhixiyeyna alla waa ogsoon yahay wa mustawdacahaa halka lagu dhexiyey amba kumeel gaadh ahaan loo dhigayna alla waa ogsoon yahay marka culimada mustaqar iyo mustawdac masalan culimada qaar baa mustaqarka ku fasira yacni halka ay u hoyeeto xaysu ta'wi mustawdacuna waa halka kumeel gaadh ahaan loo dhigay macnaa waa halkay ku dhiman doonto halka ay ku sugnaataa waa riximka culimada qaar baa ku fasiray halka kumeel gaadhahaana bal lagu dhixiyeyna waa dhabarka aabbaha intaba way ku fasireen aqwaal fara badan baa ku jirta markaa mustaqar iyo mustawdac waa laba darfu makaanun weeye mustaqaraha halka ay ku sugnaato halka ay degto ilaahay waa ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala iyo wa mustawdacaha halka kumeel gaadh ahaan loo dhigay amba ammaan ahaan loo dhigay amba lagu dhixiyey baa alla ogsoon yahay kullun kaa dhammaantiiba yacni hadday daabada tahay hadday risiqa tahay hadday halkay degan tahay hadday halkay kumeelgaarka ugu suganaata ay tahay kullun mid waliba fii kitaaba kitaab buu ku sugan yahay kitaabkaasoo mubiin cad macnaa lawxal maxfuudkay ku qadaran yihiin oo cid walba ilaahay subxaanahu watacaala kii ogsoon weeye allah baa ogsoon subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yidhi wa huwa alleh alladii midka weeye khalaqa abuuray asamaawaati samaadka abuuray iyo waalarda arladaba abuuray fii sittati ayaam maalmo lixa gudahood ku abuuray fii sittati ayaamin maalmo lixa gudahood ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alle carshigiisuna wuxuu ahaa yacnii intaanu samawaadka iyo arladaba abuurin cala almaa biyo korkood buu ahaa oo markaa samawaadka iyo arladaba abuuritaanka carshigu inuu ka horreeya baad garanaysaa sidoo kale biyahana ay jireen ay ka horreeyeen wa kaana wuxuu ahaa carshuhu cala almaa ayuu ahaa biyo korkood buu ahaa liyabluwakum ilaahay muxuu u abuuray samaadka iyo arlada liyabluwakum si uu idiin imtixaamo liyabluwakum si uu idiin imtixaamo amba uu u tirabo ayukum kiinna axsanu ugu wanaag badan camalaa xagga camalka ugu wanaag badan ayukum kiinna si uu u tirabo axsanu ugu wanaaga badan camala xagga camalka macnaa qofka camalka alla dartii u samaynaya allah ma odhan akharu camala axsanu camala baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala marka waxaa la yidhahdaa camalkuna wuxuu xasan noqdaa marka ilaahay dartii loola jeedo marka ilaahay dartii loola jeedo wa maca dalika calaa shariicati rasuuli illaah labadaa shardi uun buu leeyahy camalka saalixa ah oo camalku xasan wuxuu noqonayaa khaalisa lilaahi casa wajalla calaa shariicati rasuuli illaah ilaahay shariicadiisa korkeeda markuu ku sugan yahay ayaa la yidhaahdaa labadaa sharde haddii uu camalku waayo ma noqonayo camal saalixa amba camal xasana midnaba ma aha allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala wala in qulta haddaad tidhaahdo nebi muxammadow wallaahi ela in qulta haddaad tidhaahdo oo kuwan bacsiga diidanaad ku tidhaahdo innakum idinku mabcuuhuun kuwii la soo saari baa tihiin mabcuuhuuna kuwii la soo saari baa tihiin min bacdi almowt geerida dabadeed wala in qulta haddaad tidhaahdo innakum idinku mabcuuhuun kuwii la soo saari baa tihiin min bacdi lmowt mowtka dabadii amba geerida dabadeed layaquulanna waxay odhan doonaanay odhan doonaan aladiina kuwii waxay odhan doonaan kafaruu gaaloobay in haadaa ay maa haadaa kani ma aha aad sheegaysaa amba arrintan aad la timi ilaa sixron sixir mooyaane wax kalaba ma ahaanin sixirkaasoo mubiin cad sidaasay odhan doonaan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walain akharna wallaahi lain akharna haddaanu dib uga dhigno canhum ayaga xaggooda haddaanu dib uga dhigno alcadaaba cadaabka dib haddaanu uga dhigno ilaa umma muddo muddadaasoo macduuda fara ku tiris ah amba la tiriyey lafdulumma luqada carbeed ilaa sideed macnayowbuu ku yimaadaa sideed macnayowbuu ku yimaadaa laakiin qur-aanka inta la og aynu ogsoonnahay qur-aanku wuxuu ku isticmaalay ilaa afar macne ayaynu odhan karaynaa ilaa afar macno wuu ku isticmaalaa oo maala umma waxa imika loo jeedaa waa daa'ifa min azaman waa amad baa loo jeedaa ilaa ummatin macduuda wadakara bacda umma markii nabiy llaahi yuusuf oo kale u yidhi iisheega ninkii markaad u tagto muddo dabadeed buu xasuustay mar alumma waxaa la yidhaahdaa imaamka lagu daydana waa la yidhaahdaa sida ilaahay baa lahaa subxaana wa tacaala ina ibraahiima kaana umma sidoo kale waxaa lagu isticmaalaa diinta iyo milada marna milo waa la yidhaahdaa inaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma sidaasay lahaayeen mar kale waxaa kaloo loo isticmaali karaa jamaaca kooxna waa la odhan karaa ummad waa lagu tilmaami karaayo qisadii nabiyullaahi muuse waa kii lahaa wajada calayhi ummatan min annaasi ma arkaysaa waxaa kaloo lagu isticmaali karaa daa'ifa iyo firqana waa la odhan karaayo wa min qowmi muusa ummatun ay daa'ifa aw jamaaca sidaasna waa la yidhaahdaa luqada carabiga ilaa waxay gaari kartaa sideed bay gaari karaysaa in sha allah allah wuxuu yihi wa tacaala wallaahi lain akharna haddaanu dib u dhigno canhum ayaga xaggooda dib haddii aanu uga dhigno alcadaaba cadaabka dib haddaanu uga dhigno ilaa umma muddo muddadaasoo macduuda la tiriyey macnaha kooban layaquulunna iminka waa jamc markii hore layaquulanna baynu soo maray oo aladiinadaa faacilkii ah iminkana meesha inuu wow jiro ayay kutusaysaa laamkaa la goday markaa jamacu laqda iminka layaquulunna waxay odhan doonaanay odhan doonaan faacilkaa meesha ku jiraa jamca layaquulunna waxay odhan doonaanay odhan doonaan maa maxayba maxaybaa yaxbisu xanibay oo joojiyey hu cadaabkii cadaabkii maxaa dib u dhigay maa maxaybaa yaxbisu u kaadiyey amba hor joogsaday hu cadaabkii maxaa cadaabka dib u hayaa sidaasay odhan doonaan alaa hooy yowma yaatiihim maalinta uu iman doono cadaabkaasi yowma yaatiihim maalinta uu u iman doono cadaabkaasi laysa ma ahaanin masruufa mid laga leexin doono canhum ayaga xaggooda mid laga leexin doono laysa masruufa mid laga duwi doono ma ahaanin cadaabkaasi canhum ayaga xaggooda waxaaqa e, marala waxaa koobi doona weeye ficilka maadi baa ilaahay subxaana watacaala ugu hadlay macnihiisuna waa mudaaric weeye waxaaqa waxa koobay macnaa waxa koobi doona bihim ayaga waxa koobi doona xaaqa bimacnaa nasala waa la yidhaahdaa xaaqa bimacnaa axaadana waa la yidhaahdaa ma og tahay waxa koobi doona weeye bihim ayaga maa kiibaa koobi doona amba hareerayn doona amba ku degi doona kaanuu ay ahaayeen bihi maagaba yastahzi'uuna kuwii ku dheeldheela shaygay degdegsan jireen istihzaa daraaddii iyo dheeldheel daraaddii ay u quudhsan jireen kaas ayaa koobay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala walain adaqnaa wallaahi lain adaqnaa haddaanu dhadhan siino alinsaana kii dadka ahaa haddaanu dhadhan siino minaa xagga yaga haddaanu ka dhadhan siino raxma raxmad haddaanu ka dhadhan siino humma haddana dabadeed dhadhansiinta dabadeed nazacnaa haddii aanu qaadno amba aanu ka siibno haa raxmaddaasi humma dabadeed zacnaa aanu ka siibno haa raxmaddaasi aanu ka siibno minhu ay min alinsaan insaankii aanu nicmada siinay haddaanu nicmadii ka qaadno innahu insaanku amba kan dadka ahi laya'uus kii quusasho badan weeye mid quusasho badan weeye kafuur oo dafiraad badan kafuur oo dafiraad badan oo ilaahay nicmadu u nicmeeyey dafira waa jaxuud ma arkaysaa wallaahi lain adaqnaa haddaanu dhadhan siino hu kii dadka ahaa insaankaba haddaanu dhadhan siino nacmaa waa iska ilaali mu'anath weeye nacmaa nicmo haddaanu dhadhan siino barwaaqo haddaanu dhadhan siino bacda daraa dhibaato dabadeed iyana waa mu'anath kale weeye walain adaqnaa haddaanu dhadhansiino hubkii dadka ahaa nacmaa barwaaqa haddaanu dhadhansiino bacda daraa dhibaato dabadeed haddaanu nimco dhadhansiino dhibaatadaasoo ka sifeey masad taabatay hu kan qofka ah amba dadka a taabatay layaquulanna insaankaa faacilka a ah maantana layaquulanna wuxuu odhan doonaa yuu odhan doonaa kii dadka ahaa oo dabcigiisa iyo satiyadiisa ayaaba noocan ahee wuxuu odhan doonaa dahaba wuu tegey asayi'aatu dhibaatooyinkii iyo xumaantii way ka tegeen cannii aniga xaggayga macnaa waan ladmaystay oo dhibaatadii iyo xumaantii ay haysatay way tagtay innahu insaanku waa kan bini aadamka ahe la farix mid kibir badan weeye waa farxad kibir ku dhalisa la farixun mid farxa weeye kii farxid badan weeye fakuur oo weliba faam badan waa facuul fakuur oo weliba faam badan waa mid kibra oo farix ah la farixun kii farxid badan weeye fakuur ee weliba faam badan macnaa waa mid faana ila ladiina ilaa laakine sidaa dhe markaa ilaa laakine istinaha munqadica e kuwa sabaruu sabray wa camiluu fala sameeya alacmaala camalada sameeya alsaalixaati wa wanaagsan ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin makfira dembi dhaafid bay leeyihiin macnaa dembi dhaafid ayay leeyihiin bu alla yidhi subxaanahu watacaala wa ajrun bay leeyihiin kabiir weyn ajar weyn oo culusna way leeyihin ba alla yidhi subxaanahu watacaala allah wuxuu yidhi falacallaka waxaad mudan tahay nebi muxamedow macnaha waxaa lagaa yaabaa rasuulka ilaahay buu sabirsiinaya waayo rasuulka ilaahay aad buu nimankan u daba taagnaa siday alle u rumayn lahaayeen oo ay iimaan u yeelan lahaayeen iyaguna waxay ku lahaayeen waxaad tahay qof sixran baa tahay qof sixran ayaa tahay bay ku odhan jireen falacallaka waxaa laga yaabaa taarik kii ka tegi inaad tahay taarikun kii ka tegi inaad tahay bacda maa kii barhkii inaad ka tegi yuuxaa la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday ay falacallaka waxaa laga yaabaa taarik ay tatruku inaad ka tegi bacda maa kii barkii bacda maa isu idaafee bacda maa kii qaarkii inaad ka tegi yuuxaa la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday inaad ka tegi ayaad mudan tahay macnaa ka tegi mayside taasaa laga yaabaa inay kugu saaraan wadaa'iq kaa hore taarik ay ku cadfan tahay wadaa'iq inuu cidhiriyoomi ayuu mudan yahay bihi kaa laguu waxyooday daraaddii uu cidhiidhyoomi amba uu diiqadoon sadruka laabtaada amba wadaa'iq uu oo wayadiiq uu ka cidhiidhyoomi bihi kaa laguu waxyooday qaarkii sadruka laabtaada maxay taasi u dhacaysaa an yaquuluu amba sidaad u samaynaysaa an yaquuluu ay lianlaa yaquuluu si aanay u odrhanin amba karaahata an yaquuluu karaahiyeysha aad karaah inay yidhaahdaan amba an yaquuluu ay lianlaa yaquuluu si aanay u odrhanin lowlaa unsila ay hallaa unsila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi rasuulkan korkiisa kanzun maal maxaa loogu soo dejin waayey aw amase jaa'a muxuu u iman waayey macahu ay maca haada nebiy nebigan muxuu u soo raaci waayey malak malak muxuu u soo raaci waayey adigoo taas ay ku dhibayso ayaa laga yaabaa inaad waxyaabaha qaarkood ka cidhiidhiyoonto amba laabtaaduba ay maaragtay diiq iyo xaraj ay ka gasho laakiin taaha yeelin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala innamaa anta adigu waxaad tahay uun iyagu waxay doonayaanba ha yidhaahdaane nadiir mid digaya ayuunbaa tahay wallaahu allana calaa kulli shay shay walba wakiil ilaaha arkaya subxaanahu watacaala ee ogsoon weeye am yaquuluuna bal eh taa kaba kaalay ayaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraa muxamed baa abuurtay oo soo samaystay hu qur-aankan am yaquluuna bale ayaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraa muxammadun muxamed baa been abuurtay hu qur-aankan ma sidaasay leeyihiin qul waxaad tidhaahdaa nebiyow faatuu lakaalaya faatuu la kaalaya bicashri suwar suurado tobanaba la kaalaya faatuu la kaalaya bicashri suwar suurado tobana waa jamcu suura suuradahaasoo milihi qur'aankan oo kale ah ka sifee milihi isagoo kale ah suuradahaasoo muftarayaatin la been abuurtay suuradahaasoo muftarayaat kuwa lasoo been abuurtay ah wadacuu u yeedha man istadactum ciddaad awoodaanna u yeedha oo min duuni illaahi alla kayrkii ah macnaa cid alla ciddaad doontaana balkaashada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ku run sheegaya rasuulku soo been abuurtay bal idinku keena u yeedha fain lam yastajiibuu haddaanay idiin jawaabin lakum idinka haddaanay idin ajiibin macnaa kuwan aad u qayshanaysaan aad u yeedhanaysaan fain lam haddaad u yeedhaan ay baryadiina aqbali waayaan fa in lam yastajiibuu haddaanay idin maqlin lakum idinka faclamuu ogaada annamaa unsila in lagu soo dejiyey kitaabkan bicilmi illaah ilaahay cilmigiisa in lagu soo dejiyey ayadoo ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa uu yahay macnaa cilmiga alle uu ku ladhan yahay taa ogaada baa alla yidhi subxaanahu watacaala bicilmih in lagu soo dejiyey ogaada waclamuu qadar ogaada an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin waclamuu waa waajib wey ogaada an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane allahum bay cibaadadiisu xaq tahay ee fahal antum idinku ma tihin muslimuuna kuwa islaamay muslimiin ma tihin bimacnaa islaama marka faclamu ogaada baa laleeyahi ma og tahay marka waa in la ogaado oo tawxiidka aqoon loo yeesho waana awal waajib isaga ayaa shay walba ka horeeya xataa isagaa ka horeeya ma arkaysaaye waxaan odhan lahayn acmaasha la samaynayo allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala man qofka kaana kaana yuriidu alxayaata ma arkaysaa kaanadani sila amba saaidaa ayay noqonaysaa insha allah man kaana yuriid qofka ahaaday mid doonaaya man kaana yuriid ay man yuriidu qofka doonaaya alxayaata nolosha qofka doonaya addunyaa addunyo qofka doonaya iyo waziinatahaa adduunyadan quruxdeeda qofka doonaya nuwafi waanu u oofin doonaa ilayhim ayaga saa daraadeed baa loo jasmiyey man kaana yuriid ay man yuriid qofka doonaya alxayaata nolosha addunyaa liidata iyo waziinatahaa adduunyada quruxdeeda nuwafi waanu u oofin doonaa ilayhim ayaga acmaalahum baanu u oofin doonaa fiiha adduunyada dhexdeeda ayaanu ku siin doonaa baa alla leeyihi subxaana wa tacaala wahum ayagu fiihaa adduunyada dhexdeeda laa yubkhasuun waxba lagama dhimi doono oo lagama nusqaamin doono intii ilaahay u qadaray baa la siinayaa ma og tahay in saa'idka ah lama siinayo ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye kuwan adduunyadun camalkooda ku doonaya ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye laysa lahum ayaga aanu ugu sugnaanin fi laakhira aakhiro dhexdeeda aanu ugu sugnaanin ila naar naar mooyaane wax kale aanu ugu sugnaanin waxabida waa uu baaba'ay maa kii ayaa baaba'ay sanacuu ay ku sameeyeen fiihaa ay fi dunya haddaynu fiihaada sanacuuda ku xidhno fiihaa ay fi dunya adduunyada waxay ku sameeyeen oo dhan baa baaba'ay acmaasha ay ku samayn jireen amba waxaad tidhaahdaa waxabida wuu baaba'ay maa kii ayaa baaba'ay sanacuu ay sameeyeen fiihaa buu ku baaba'ay ay fi laakhira aakhira dhexdeeda ku baaba'ay oo xaqiiq ahaan camalka islahayn waxbaa ku helaysaan ayaa aakhiro markii la tegay buray markaa fiihaadani xabida ayay markaa ku xidhmaysaa hada damiirka aakhiro aynu u celino waa baail baadilna weeye mid baaba'ay weeye saa'il waa mid baaba'ay maa kii ayaa mid baaba'ay ah wa baadilun kii baaba'ay weeye ma ayu ladii kii ayaa baaba'ay kaanuu ay yacmaluuna kuwii sameeyey afaman qof kaana ahaaday calaa bayina xujo korkeed ku sugnaaday xujadaasoo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay oo wayatluu uu raacay hu qofkaba shaahid maragna uu raacay maraga oo minhu min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday wa min qablihi xaal uu ahaa kaana kitaabu muusaa muuse kitaabkiisuna uu ahaa oo afaman qofkaana ahaaday calaa bayina ay calaa bayaan xujo korkeed xujadaasoo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay rasuulkii ma og tahay oo wayatluu uu raacay hu mankaba shaahid maragna uu raacay minhu min allahi alla xaggiisa ka ahaaday shaahidun min allah oo ah ilaahay waxaanu u waxyooday dee rasuulkiisa ah fidradii horena ay hore u jirtay wlxaalna taas dhacday min qablihi isaga hortii ay min qabli qur'aana kitaabu muusa muuse kitaabkiisu uu ahaa kitaabka xaale imaamaa xaaluu yahay kitaabkaasi mid lagu daydo waraxmaa xaaluu ahaa mid raxmada miyuu la mid yahay mid aan caynka ahay ka sidaasi miyuu la mid yahay man laysa kadalik sidaasaad u qadaraysaa ulaa'ika kuwani kuwaa wanaagsan ee ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ku toosnaa hadday kutubtii hore tahay iyo hadday tahay kan dambaba yu'minuuna way rumayn doonaan bihi ay bilkitaabi ayay rumayn doonaan waman yakfur qofka ku kufriya bihi kitaabkan oo amba bihi nebigan oo min alaxzaab kuwa isbahaystay ee gaalada isurursatay ah fannaaru naar baa mawciduhu mawciduh naar baa ballankiisa ah wey faannaaru naar baa mawcidu halka loo yaboohay ah goobta loo yaboohay waa naar falaa taku ha noqoni nebi muxamedow fii mirya shaki kii kaga sugan minhu kitaabkan shaki ha kaga sugnaanin weey innahu kitaabkani alxaqa xaq weeye min rabbik xagga rabbigaana ka yimi walaakina ha yeeshe ee akthara dadka badankoodu laa yu'minuuna ma rumeeyaan ilaahay kitaabkiisa kuwa rumayn doona ma aha ba alla yidhi subxaana waman adlamu yaa ka dulmi badan minman qof yaa ka dulmi badan iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiba been qofka ilaahay ka been sheegay yaa ka dulmi badan oo ka gaalnimo xun ulaa'ika kuwaasi yucraduun waa la bandhigi calaa rabbihim rabbigood baa loo bandhigi doonaa wayaquul waxay odhan doonaan alashhaada kuwii markhaatiyada ahaana alashhaada kuwii markhaatiyada ahaa ee malaa'igta ahaa amba rususha ahaa waxay odhan doonaan aladiina kuwa kadabuu qowlkooda ka damba wayaquulu waxay odhan doonaan alashhaadu haaulaa'i kuwaasi kuwani aladiina kuwi weeye kadabuu calaa rabbihim rabbigoon beenta u tiiriyey weeye kadabuu waa kuwii ku been sheegay calaa rabbihim rabbi korkiisa macnaha rabbi waa kuwii beenta u wax beena ilaahay u tiiriyey ee alle walad buu yeeshay wax lamida yidhi beenta kuwii alle u tiiriyey weeye alaa hoy lacnatullah ilaahay lacnadiisu calaa adaalimiin kuwa dhaalimiintaa korkooda ha ahaato aladiina dhaalimiintaasoo yasuduuna ka jeediya dadka can sabiili illaah ilaahay dariiqiisa ka jeediya wayabquuna lana doonahaa dariiqa alle ciwaja qallooc in had iyo jeerala dariiqa alle mid lixsanba uu noqdo walxaal bay sidaa doonaan hum ay annahum ayagu bilaakhira aakhirana hum kaafiruun markaa fa khabarku ka dambe un weeye hum kaafiruuna kuwo ku kufriya ay yihiin ulaa'ika duulkaasi lam yakunuu may ahaanin mucjiziin ay mucjiziin allaha kuwa alle ku wahsigeliya fi lardi arlada dhexdeeda ilaahay kagama baxsan karaan arlada wamaa kaana umana ahaanin lahum ayaga min duuni illaahi alla sokodi min wliyaa ay awliyaau waa ismigii kaanada qaar iyaga arrintooda maamula anba eheluhina uma sugnaanin wamaa kaana umana ahaanin lahum ayaga min duuni illaahi alla sokodii awliyaa yudaacafu waa loo laalaabi lahum ayaga waxaa loo laalaabi doonaa alcadaab cadaabkaa loo laalaabi maa kaanuu yastadi maa kaanuu may ahaanin yastadiicuuna kuwii maqla asamca maqal maa kaanuu may ahaanin yastadiicuuna kuwii kara asamca ilaahay baa araggooda daboolay amba oo maqal ay wax ku fahmaan may lahayn wamaa kaanuu manay ahaanin yubsiruun kuwa wax arka arag ay xaqa ku intifaacaan amba daboolkiibaa saara tafaasiir fara badan bay mufasiriintu maadan saari karaan marka nafyiga aynu ku dayno maa kaanuu may ahaanin yastadiicuuna kuwi kara asamca maqal waa maqal ay wax ku fahmaan buu leeyahay ibnu jariir aabari culimada qaarkoodna waxay leeyihin maya de waxa saaran daboolkii wamaa kaanuu manay ahaanin yubsiroon culimada qaarkood masteriyaabay ka dhigeen oo yudaacafu waa loo laalaabi lahum ayaga alcadaabu baa loo laalaabi doonaa maa kaanuu yastadiicuun inta ay karayeen marka maadu waa masdariye muddana way faa'iideynaysaa maa kaanuu yastadiicuuna inta ay karayeen ayaa loo laalaabi asamca maqal iyo wamaa kaanuu yubsiruun inta ay wax arkayeen muddadii ay xumaanta la yimaadeen iyagoo wax arkaya wax maqlaya muddadii in lagbaa cadaabka loo laalaabi doona ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye khasiruu khasaareeye anfusahum lafahooda naftooday khasaareeyeen wadalla wuu ka lumay canhum ayaga xaggooda waxa ka qarsoomay ay haaba maakiibaa ka qarsoomay kaanuu ahaayeen yaftaruuna kuwii been abuurta laa jarama waxa xaq ah ay xaqaa ficilkani iyo laadani waa isku ficil qura ayay noqonayaan ma og tahay laa jarama waxa xaq ah oo hubaala anahum baa hubaala laa jarama waxaa sugnaa xaqiiqowday anahum ayagu fi laakhira aakhiro dhexdeeda humul akhsaruuna kuwa ugu khasaaraha badan inay yihiin laa jarama waxaa xaqiiqowday anahum faacilkan halkaarin anahum ayagu fi laakhira aakhiro dhexdeeda humul akhsaruun kuwa ugu khasaaraha badan inay yihiin ayaa xaqiiqaa baa alla yidhi subxaanahu watacaala allah markaa laa jarama sidaasaa ugu fiican weeye in la yidhaahdo waa isku maaragtay kalima waaxida weeye xaqaa baad markaa odhanaysa laa budda walaa maxaala culamada qaar yihiin waa jiraan allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ina aladiina kuwa aamanuu kuwaasaa ilaahay ka hadlay subxaanahu wa tacaala kuwa alla rumeeya wa camiluu fala sameeya alacmaala ayaad qadaraysaa camalada asaalixaati wanaagsan wa akhbatuu u khushuucay isu jilciye waaye wa akhbatuu u khushuucay ilaa rabbihim rabbigoodna u khushuucay ee allahooda isu dhiibay ee isu jilciyey ulaa'ika kuwaasina asxaabu ljanna jannada asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduun kuwii ku waari weeye jannada dhexdeeday ku waarayaan baa allah yidhi subxaanahu wa tacaala markaa siday dadka u kala duwan yihiin ahlulxaqa iyo ahlulbaatilku siday u kala fog yihiin baa ilaahay wuxuu ina siiyey tusaale tusaalehaanu alla ina siinaya waxa weeye qolo wuxuu ku sifaynayaa sida ay yihiin dad indhaqaba oo dhega qaba oo wax maqlaya qaarkoodna ilaahay wuxuu ku shabahayaa qaar aan waxba arkaynin waxna aan maqlaynin mathalulfariiqayni mathalulfariiqayni labada qolo tilmaantoodu sidaasay ka dhigan tahay sifatu lfariqayn mathalu lfariiqayni labada qolo tilmaantoodu macnaa waxay kala tahay kal sida mid indhala oo kale kal waa sida indhoolaha oo kale iyo walasam mid dhegala iyo walbasiir mid wax arkaya iyo wasamiic mid wax maqlaaya siday labadaasi u kala duwan yihiin bay labadan qolo u kala duwan yihiin hal yastawiyaan miyay siman yihiin mid indhala oo dhegala iyo mid indhaqabo oo wax maqla iyo hal yastawiyaani ma siman yihiin mathala xagga tusaalaha miyay ku siman yihiin waa tamyiis waxaa lagu nasbiyey waa muxawalu can ilfaacil hal yastawiyaani ma siman yihiin mathala xagga mathalka ay hal yastawi mathaluhum saasay ka dhigantay hal yastawi mathaluhum kuwa tilmaantoodu ismathalkoodu miyuu siman yahay maya afalaa tadakkaruun miyaydaan waan samayn allah saasuu yihi subxaana wa tacaala maxayduu ugu cibro qaadan laadihiin farqiga labadan qolo udhexeey asxaabu naarka iyo asxaabuljannuu ma sinna allah wuxuu uhi wallahi laqad arsalnaa waxaanu diray nuuxa nuux baanu diray baa ilaahay yidhi xaggee ilaa qawmeh qoladiisii baanu u diray markaa muxuu yidhi innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiir mid digaya mubiin oo weliba digitaankiisuna uu cad yahay ay daahiru nadaara anlaa tacbuduu maxaanu la diray antaa mufasara irsaal kalaa bimacna alqawl ah anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu ha caabudina ila allah alla mooyaane cid kale ha caabudina waa qoomkii ugu horreeyey taariikhda shirkiga marka la eego shirki la yimi shirkigooduna wuxuu ka soo jeedaa waad garanaysa qabri buu ka soo jeedaa iyo qof saalixa inii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa buu yidhi calaykum korkiina cadaaba yawm maalin cadaabkeed baan uga baqaya yowmkaasoo aliim wax xanuujiya maalinta lafteeda idin xanuujin doonta wey qolo walba dee cidda matasha ee xukunta ayuunbaa waxa ku yimaada ka hadasha bal kuwan eeg odayadoodii waxay ku taliyeen fa qaala waxay yidhaahdeen almala kuwii ayaga odayadooda ahaa almala waxaa la yidhaahdaa alashraaf waa kuwii indha buuxinta lahaa weeye malaan wax buuxsamay oo kale kutusaya ma ogtaha marka odayaashoodii wey faqaala waxay yidhaahdeen almala kuwii odayadooda ahaa aladiina malaa kafaruu gaaloobay ee min qowmihi nuux qoomkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen maa naraaka kuma arkayno nuuxow ilaa basharaa qof inaad tahay mooyaane wax kale basharkaasoo milanaa annaga oo kale ah de annaga ayuun nala mid tahay bay yidhaahdeen maa naraaka kuma arkayno macnaa kuma ogin ilaa bashara qof inaad tahay milanaa annaga oo kale ah mooyaane wamaa naraaka ma kumana arkayno ittabacaka inay ku raaceen ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum ayagu araadilunaa kuwa yagii liitay ah alaraadil waa jamcu ardal hadalka waxa qof liita wey fadiid aad u hooseeya ama arkaysa wamaa naraaka kumana arkayna bay yidhaahdeen ama kugumama ogsoonin itabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum ayagu araadilunaa kuwa yaga iyagii liitay kuwa iyagii liitay uun inay ku raaceen ayuun baanu u arkaynaa baadiya ra'yi ra'yiga bilowgiisiiba ay kugu raaceen baadiya ra'yi ra'yiga bilowgiisiiba ay daahir ra'yi ra'yiga oo iska muuqdo mamay fekerin baadiya ra'yi waa darafnin waxa lagu nasbiyey ma ogtahay awala ra'yi ra'yigii u horraysaba ay kugu raaceen waxba qiimayn wamaa naraa mana arkayno lakum idinka idin mana arkayno calaynaa korkayaga min fadlin ay fadlaa wax dheeraada waxaadna dheertiinna idinma arkayno wamaa naraa mana arkayno oo ma ogsoon lakum idinka idinmana ogsoonin calaynaa korka yaga idinkuma ogin min fadlin ay fadla waxaadna dheertiina ma arkayno bay yidhaahdeen <clears throat> ma arkayno bale iska daa inaad fadli iyo wanaag yeelataane nadunukum waxaanu idiin malaynaynaa kaadibiin kuwa beenaalayaalaba inaad tihiin bay yidhaahdeen baadiya ra'yi sidaasay leeyihin ma ogtahay markaa waxay isleeyihiin ku ceebeeya tada kale waxaa iska taqaanaa taariikhda dacwat rusul cidda ugu ee ugu horaysaa inta badan sida haalibka ah waa dadka iska danyarta ah weeye hiraqla waa kii sufyaan weydiiyey ee laha sufyaan weydiiyey ashraafu nnaasi tabacuuhu am ducafaauhum ma dadka intii ugu ladnayd baa raacday ninkan aad ka timi mise waxaa raacay dadka intii ugu luitay qaala bal ducafaauhum hiraqla waa kii lahaa hum atbaacu rusul hum atbaacu rusul taada kale baadiya ra'yi markan ku caybeenayaan markii horaysaba inay rumeeyeen dee wax madame amba ceeba ku jirtaa ma jirto qofku inuu markiiba xaqa u qaato waayo xaqu markuu caddaado idaa wadaxa xaqu waadixu noqdo laa yabqa lilra'yi wala alfikri maaragtay majaal mid mar in ra'yi la isticmaalo amba fikr la isticmaalo mar haddii xaqaba u caddaado ma og tahay waayo rasusha ilaahay waxay la yimaadeen arrin cad oo jeli ah arrin cad oo jeliya oo waadixa ah ayay la yimaadeen ma og tahay halkii rasuulku lahaa maa dacawtu axada ila alislaami ilaa kanat lahu kabwa gayra abi bakrin fainahu lam yatalacam lam yatalacam abubakr isagu kama joogsanin ay maa taradada walaa tarawaa dib baa rasuulku u sheegayba markiiba u qaatay laakiin cidka maa dacawtu axada ilى اslaami ilaa kaanat lahu kabwa joogsi buu lahaa mawti turto qof waliba lahaa iyo taradod ma arkaysaa laakiin abubakr waa kii rasuulku lahaa fainahu lam yatalacam manaa ma margenin ma joogjoogsanin xaqiba markuu qaatay buu maaragtay sidiisi u qaatay marka wax lagu ceebeeyo meesha ilaahay rusushiisa dacwadooda laga hor joogsadaaba ma jirin marka waxaad kekalaad garanaysaa ilaahay ambiyadiisu dacwadda waxay ka bilaabayeen keligii in la caabudo had iyo jeerna dacwaddani inay caraaqil iyo caqabada lahaydna waa waadix qaala wuxuu yidhi maaragtay nuux qaala tacaala xaakiyan can nuuxin qaala nuuxu yaa qawmi qowmkayow ara'aytum bal iiga warrama in kuntu haddaan ahaado calaa bayina xujo korkeed haddii aan ku sugnaado xujadaasoo min rabbi xagga rabbigay ka timi oo wa aataanii wuu i siiyey rabbigay raxma raxmadna uu iga siiyey min cindihi agtiisa waa laiga siiyey oo fa cummiyat la madoobeeyey raxmaddii oo fa cummiyat laga madoobeeyey raxmaddii calaykum korkiina laga madoobeeyey anulzimukumuu miyaanu idinku khasbi haa nicmadaasi anulzimukumuu kuwii idinku khasbi miyaanu nahay haa nicmadaasi kuwa idinku khasbaaya walxaal antum idinku lahaa nicmadan kaarihuuna kuwa karaahiyaysanaya aad tihiin annagu miyaanu idinku khasbaynaa mar haddii laydinkaba qariyey ma arkaysaa wayaa qawmi qowmkayow laa as'alukum anigu idinku weydiisan maayo calayhi waxyigan maa maalaa maal idinku weydiisan maayo waxoolaa ah idinkuma idinkagama doonaya dacwadaydan in ajriya maa ajriya aniga ajarkaygu ma ahan ilaa cala allah alla korkiisa mooyaane wamaa ana aniguna ma ahi wamaa ana anigu ma ahaanin bidaaridi aladiina kuwii kii firdhin doona oo isu idaafaysayeen ma og tahay in ajriya ajarkaygu ma ahanin ilaa calى اllahi alla korkiisa mooyaane wamaa ana anigu ma ahaanin bidaaridi aladiina kuwii kii firdhin doona firdhin doona daarid waa erye kii firdhin doona maan ahaanin aamano kuwii alla rumeeye kii firdhin doona maan ahaanin waayo maxaanan u eryaynin dee innahum nimankani mulaaquu rabbihim way isu idaafaysan yihiin inahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmi weeye de markay rabbi la kulmaanna dee anigu ashtakadooda kama baxsan karayo ilaahay baana u nusrayn doona walaakinii ha yeeshee anigu araakum waxaan idiin arkaa qawmaa inaad tihiin tajhaluuna jaahilnimo samaynaaya walaakinnii macnaa ee anigu araakum waxaan idiin arkaa qawmaa inaad tihiin baan ogsoonahay tajhaluun jaahilnimo samaynaya walaa aquulu ilaahay baa faraya inuu sidan ku idhaahdo rasuulkani ma arkaysaa walaa aquulu malihi wayaa qowmi qowmkayow man kuma yansurunii kuma ayaa iiga hilin doona min allah war kuma alle iga celin doona man kumaa yansurunii iga hilin doona min allaahi alle in daradtu haddaan eryo kum kuwan in daradtu haddaan eryo amba aan caydhiyahum kuwan afalaa tadakkaruun miyaydaan waansamaynin walaa aquulu odhan maayo lakum idinka idinkuma lihi walaa aquulu lakum idinku odhan maayo cindii aniga agtayda waxa yaalla khazaa'in ullah alle khasnadihiisii baan hayaa idin odhan maayo budh iyo bur baan idinka siinayaa wax idinma lihi walaa aclamu waan ogahaynaa idin odhan maayo taa horay ku odhan tahay walaa aqulu lakum idin manihi aclamu waan ogsoonahay alhayb waxa maqana waan ogahay idin odhan maayo bini aadamkaa iska jecel wixii maqan in wax ka ogaadaan walaa aqul may odhan maayo inii anigu malak malag baanahayna idin odhan maayo maarkaysa bulwa nabiyullaahi maxamed cid iyo dhulkaanu kala jiidaynaayo dan baanu kaa siino waanu ku baabiino waxbaanu nahay raamaanu waxbaanu yeelanaa maogti abadan waa qofku markuu dego ayuu fadhiyaa cidlaa maogti <laughs> walaa aquulu lakum cindii khazaain اllah walaa aquulu marhibu odhan maayo lakum idinka idinku odhan maayo cindii aniga agtayda khazaain اllah alla khasnadihiisiiba agtayda yaalla <laughs> annagaa ku siin waxbaanu bixin waxbaanu daadin walaa aclamu idin malihi waan ogsoonahay idin malihi algayb waxa maqan baan ogsoonahayna idin odhan maayo walaa aquul odhan maayo inii anigu malak baanahay taana idin malihi marka nabiy llaahi maxamed salawaatu llaahi wasalaamu alayhi waxaad sariicad ku arkaysaa wax aanu shaqaba kulahayn rasuulka alle inaanu sheegin jirin maogti <laughs> midnaba idin melihi bu tahay walaa aclamu ayra ma min hadyi rasuul baa markaa inaad maanta sheegato inaad qayb wax ka taqaano amba cid aad u tuhmayso inay qaybka wax ka ogto inaad u tagto man huwa aye jahli wey qofku inaad awhaam iska rumaysata maogta ma noolaan karisid markaa markaad u qabto qof bini aadama ood u timi oo daciifa oo liita aada weydiinayso wax maqan oo aas leedahay weliba waxbuu ka og yahay waa min subxaana alla wey aad baad u liidatahay oo qof baaba'san baa tahay noolaana keri maysid mugta <laughs> waxaa doonayaa ki hebel baan u tegayaayo waa ii kitaab furaya mm, saacatulkhabarkii buu eegayaa mugta u imanayaa markaasuu dhanayaa magaca haddana wax maqana weydiinaya bal inaad qaldan tahay waad qasan tahay ma ogta ismaad weydiin waa ninkan magacaaga garan lay waxaad ka fogeed weydiinaysa suu garanaya horta magaca dee garo iyo waa inaad garo waa inuu garto haddaad garan iskaa tag abadan madixa u leey haye walaa aclamu اlgayba aybkan ayaa iska leh ilaahay baa qaybka iska leh moogta waryaa waa nooc min ashirki qaybka ilaahay leeyahay markaad cid kale ula kacayso ad wax ka weydiinayso khabiir khatiira jiddan aad ba u khatar badan tahay moogtahay allah wuxuu leeya subxaana wa tacaala sidan walaa aqulu odhan maayo liladiina kuwiina ku odhan maayo tashtarii ay quudhsanayso amba ay xaqirayso acyunukum indhihiinnu ay xaqirayaan isdiraa waa taxqiir walaa aquulu odhan maayo liladiina kuwiina ku odhan maayo tashtarii ay xaqirayso acyunukum indhihiinnu ay xaqirayaan ay quudhsanayaanna ku odhan maayo lan yu'tiya ma siin doono hum ayaga allahu alle ma siin doono khayra khayra lama siin doono anigu odhan maayo oo masaakiintana islaamka nooga horraysay bay odhan jireen allahu alle aclamu kii ku cilmi badan wey bimaa midka fii anfusihim ayaga lafahooda ku sugan ilaahay baa ogsan subxaana wa tacaala iimaankooda inii anigu idan haddaan sidaa ku idhaahdo alle waxba siin maayo inii anigu idan haddii aan idhaahdo alle waxba siin maayo la min aaalimiin kuwa aalimiinta ah mid ka mida baan ahay haddaan sidaa idan in qultu dalik la min aalimiin kuwa aalimiinta ah mid ka mida baan ahay am yaquluun balaa yaquluuna ma waxay odhan doonaan yaquluuna ma waxay leeyihiin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltana waad nala murantay bay yidhaahdeen waa nebi ilaahay baa se lagu leeyay ma ogti adiga lagu subki maayo haye maxaa ugu badana dhibaatay ku leeyihi ayuha alwahaabi alasta wahabi waa nisbatu ila alwahaab <laughs> qaaluu waxay yidhaahda yaa nuux nuuxow qad jaadaltana waad nala murantay bay yidhaahda oo fa agarta weliba waad badisay tidaalanaa la murmidayada aada nala murmayso aad baad u muran badan tahay ee fatinaa keen bal noo keen fatinaa noo keen bimaa waxa tacidunaa aada noo yaboohayso bal cadaabka inaad sheegayso noo keen in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya balkeen waa nabiyullaahi nuux sagaal boqol iyo konton sannadood buu sidaa u dhex taagan yahay markaasuu wax walba u sheegaya qaala wuxuu yidhi innamaa ya'tiikum waxaa idiin keeni doona xasri baa ku jira innamaa ya'tiikum waxaa idiin keeni doona bihi cadaabkan aad doonaysaan allah alle ayaa idin keeni doona in shaa hadduu doono wamaa antum idinkuna ma idaan ahaanin bimucjisiin kuwa alla wahsi gelin doona kuwa alla ka baxsan doona oo cadsi gelin doona ma idaan ahaanin buu le haye muxuu yidhi waa nabiy llahi nuux inamaa yaatiikum bihi allahu in shaaa ilaahay baa idin keeni doonin mogti har maadna dayn waa rasuul ee rususha ilaahay ka mid ah faraamaad naga qaad sawaanu ku dejin dad iyo dunya waa lagu arki waayo abadan waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa boolla boolla daayar ma aragto qayl uu iska qaylaaan ba arag waa khayaal khayaal wey marka xaqiiqaduna sida wey inamaa yaatiikum bihi allah in shaaa weliba wamaa antum bimucjiziin e bimucjiziin allah kuwa alla wahsigelin doono walaa yanfacukum idinma anfici doono nusxii aniga naseexadaydu idinma anfici doonto in aradtu haddaan doono an ansaxa inaan naseexeeyo lakum idinka aan idiin naseexayo in kaana allahu shardu kale kusii xidhay in kaana allaahu allana hadduu ahaado yuriidu kii doonaaya an yuhwiyakum inuu idin lumiyo aniga naseexadaydu waxba idin tari mayso walaa yanfacukum idinma anfici doonto nusxii naseexadaydu taladaydu in aradtu haddaan doono an ansaxa inaan naseexayo lakum idinka idin naseexayo in kaana allahu allana uu ahaado yuriidu kii doonaaya an yuqwiyakum inuu idin lumiyo waxba naseexada idinma tari doonto marka jawaabta haddaad doonto qadar haddaad doontana shardiga waa ka hor dhici karaa luqada wax macruufkaa wey <clears throat> huwa alle rabbukum weeye wailaahi ila allah alla xaggiisunbaa turjacuuna la idin celin doona am yaquuluuna balaa yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftara maxamed baa been abuurtay hu kitaabkan ma sidaasay leeyihin waa la soo celcelinaya qul waxaad tidhaahdaa nebiyow in iftaraytu haddaan been abuurtay in iftaraytu haddaan been abuurtay hu kitaabkan fa calaya aniga korkayga ayuunbuu yahay ijraamii dembigaygu ijraamii dembi faridaydu aniga ayuunbay korkayga tahay wa ana aniguna beri beri ayaan ka ahay mima tujrimuun ay min ijraamikum maada damba masdariya mima tujrimuun ay min ijraamikum dembi falidiinana anigu beri ayaan ka ahay oo ilaahay subxaanahu watacaala iguma ciqaabi doono wa uxiya waxaa loo waxyooday ilaa nuux nuux waxaa loo waxyooday annahu ay ana alamra washani arrinkan rumayn doono min qowmika xagga qowmkaaga kama rumayn doono axad ilaa man mid mooyaane qad aamana alla rumeeye hore ila nebiy llaahi nuux markuu arkay inay nimankani cadaab doonayaan ilaahay buu u baryey uun ma og tahay ilaahay oo kuwan oo dooda jar buy rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir ilaahay buu baryay markaasaa laga xidhay wauxiya waxaa loo waxyooday ilaa nuux nuux waxaa loo waxyooday anahu ana alamra waashaanaya lan yu'mina ma rumayn doono min qawmika xagga qoomkaaga kama rumayn doono axadna ilaa man mid mooyaane qad aamana hore alla u rumeeyey ciddii hore u iimaanka ulahayd mooyaane mid dambe oo imaan la imanayaa ma jiro waana la rogayaaye falaa tabata'ish haka tiiraanyoon falaa tabatais haka tiiraanyoonin bima kii ha ka tiiraanyoonin kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna wixii kuwii sameeya ha ka tiiraanyoonin baa layidhi subxaana wa tacaala wasnac same alfulka doonni samee baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala biacyuninaa indhahayaga adiga oo ku lamaan haddaba biacyuninaa hada alkalaam waxaynu ku xambaaraynaa calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisu waxa weeye nactaqid waxaan caqiidaysanahay wanadiinu billaah in ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay indho isaga u cuntama inuu rabbi leeyahay macnaha haddaba doonidani maaha indhaha ilaahay bay dhexdooda ku wareegaysaa markaad ilaahay u sugto inuu rabbi leeyahay indho isaga u cuntama macnaha lafdiganina wuxuu noqonayaa eegitaanka ilaahay uu eegaayo iyo ilaalinta ilaahay uu ku ilaalinayo ku samee weeye taawiilna maaha sidaasi wasnac samee alfulka doonni samee biacyuninaa indhahayaga adiga oo ku lamaan indhahayaga adiga oo ku lamaan ay xaala kawnika multabisan biacyuninaa xaalaad ay kii ku laran amba ku dheehan sidaa darteed bay bacdu salaf waxay ku fasireen biacyunina ay bimarin mina eegitaan xagga yaga ka ahaaday ku samey bimarin mina bimarin mina eegitaan xagga yaga ka sugnaaday annagaa ku eegayna saas oo kale moogtay macnaha caynullaahi ilaahay ishiisa ayaa ilaalinaysa oo xafidaysa jamacana waa calaa xasabi lidaafa biacyuninaa indhaha yaga adigoo ku ee macnaha maaha doonida ayaa taduuru bicayn illaah isha ilaahay gudihiisa kuwa hada la la la maa qaalahu axad wa wayina wayigana waxyiga iyagana ku samee baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa faraya o waxyoonaya siduu ku samaynayo walaa tukhaadibnii hana igala hadlin ba alla yidhi walaa tukhaadibnii hana igala hadlin fi ladiina kuwa dalamuu dulmiga falay ha igala hadlin oo ha u ergayn inahum ayagu muqraqun kuwa la qarqin doona weeyaane inahum ayagu muqraquun kuwa la qarqin doona amba la hafin doona weeyaane dhaalimiintana haygala hadlin buu leeyahay balaayaa markaa bilaamay doonidii buu samaynaya waa dhul aan biyaba mari jirin wayasnacu wuxuu samaynayaa waa xikaaya xaala almaadiya ka dhig doonto wa wuxuu sameeyey alfulka wayasnacu wuxuu samaynayaa alfulka buu samaynayaa dooni walxaal buu samaynaya xaale kullamaa mara mar alla marka kullamaa mar alla marka mara ay maraan sidaa dhe kullamaa mar alla marka mara ay maraan calayhi calaa nuuxin ay maraan mala'un qoom amba odayaal amba akhyaar min qowmihi qoomkiisa ka midi sakhiruu way ku dheeldheelaan minhu isaga way quursadaan walxaal buu samaynaayey kullamaa mar alle marka mara ay maraan calayhi nuux ay maraan mala'un koox amba odayaal min qowmihi ka midi sakiruu ay quursadaan amba ay ku dheeldheelaan minhum min nuuxin wax waalan bay u arkaan dee meel aan biyaba joog ka dhowayn ku samaynaya dooni qaala markaa nuuxna wuxuu yidhi in taskharuu haddaad ku dheeldheeshaan mina annaga haddaadna quursataan fa innaa annaguba naskharu minkum waanu idin quursan doonnaa kamaa taskharuun si aad iminka noo quursanaysaan aada noo xaqiraysaan marka ilaahay tiisi timaado idinba taasaa dhici doonta waanu idin quursan fa sawfa mar dambe amba waa dambe ayaa taclamuuna aada ogaan doontaan man ayu ladii markaa ism mawsuul ka dhig waana mafcuul man ayu ladii mid baad ogaan doontaan ya'tii uu u iman doono hi mankaba qofkaba cadaab cadaab uu u iman doono cadaabkaasi oo ka sife yuksii dullayn doona hi qofka oo wayaxilu uu ku degi doono amba ku waaji wayaxilu uu ku degi doono calayhi korkiisaba cadaab cadaabna uu ku degi doono ayaad ogaan doontaan cadaabkaasoo muqiim daa'im ah ilaahay markaa astaan buu siinay xataa idaa jaaa markuu yimaado ayuu alla subxana wataala xataa idaa jaaa markuu yimaado oo amrunaa amarka iyagu markuu yimaado oo amarku ilaahay samadana faraya inay biyo soo dayso arladuna ay butaacdee oo wafaara uu burqado amba uu butaaco wafaara uu burqado amba uu butaaco attanuuru moofadu waa godkan aynu dabka ku shidno tinaar bay dadka qaarkoodna attanuur godkan muufadee dabka lagu shidee caadadiisu waxay dab un baa laga buuxin jiraya dhamac ayaa wuxuu butaacayaa biyo oo wafaara uu burqado attanuur muufaduna ay butaacdo godkii maaragtay muufada lagu dubaya hadda saa qulnaa waxaanu nidhi ixmil qaad doonidan ku qaad min kullin sidaas dheh min kullin baa innaga inoo taalla min kulli nawc nooc walba wax kaga qaad ka bedel sawjayn ithnayni kulligaasoo sawjayn ithnayni laba nooc oo walba ku qaad qulnaa waxaanu ixmil qaad fiihaa doonidaa ku qaad min kullin nooc walba zawjayn inayn laba kaga qaad ka bedelun zawjayn inayn laba nooc laba lamaane kaga qaad sawjayni kaga sawjayn inayn sawjayni kaga qaad laba nooc kaga qaad sawjayni laba nooc inayn oo laba wa ahlaka ehelkaagana ku qaad oo ahlaka amba qulnaa waxaanu ixmil qaad fiihaa doonida ku qaad من كل mid walba xaggiisa waxaad kaga qaadaa zawjayni laba nooc sidaa dheh zawjayni kaga qaad itnayni laba wa ahlakana ku qaad ilaa man mid mooyaane sabaqa uu u hormaray sabaqa uu ku hormaray calayhi korkiisa alqawlu qawlka alleh oo ah inuu isagu cadaa halaag mudan doono ilaa man mid mooyaane sabaqa uu hormaray calayhi alqawlu wamana aamana rumeeyey iyaga cid walba ka qaad wamana ku qaad aamana la rumeeyey wamaa aamana may rumaynin macahu ay maca nuux nuux maciisa alla may rumaynin ilaa qaliil in yar mooyaane subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatubu ilayk